bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalii wausalimu calaa rasuuli اllah wcla aalihi wasaxbih wman tabicahum biixsaani ila ywm اddiin wbacd qaala almusanifu raximah اllahu tacaala raxmat waasica baabu lbayci اlusuul wاhimaar baab wuxuu u yahay baycii iyo iibkii la iibinayay alusuul usuushii iyo wathimaar midhihii usuushu waa jamcu aslin asal oo la jamciyey baa usuul laga dhigay oo usuul ah waana wa huwa maa yatafaracu canhu hayruh waana wixii uu ka farcamaya hayrkii wixii wax kale ay ka sii farcamayaan ee wax kale ay ka sii dhalanayaan ee ka farcamayaan ayaa asal la yidhaahdaa muraadka looga jeedo baabkan iyada ah asal waa alardu waalshajaru waaddaar bimacnaa waa dhulkii iyo dhirtii iyo dhiskii saddexdaasi baa looga jeedaa al usuul marka la yidhaahdo baabkan la joogo waa dhulkii iyo dhirtii iyo dhismihii waxyaabihii la binaynayey ta noocaasiya ah ayaa looga jeedaa timaar midhihiina waxaa looga jeedaa dhirta ama geedweynta waxa la yidhaahdo ee beeraha noocoodan waaweyn inkastoo noocii kale geedgaabkiina gudagelayo midhaha ka soo baxa tan noocaasiya marka gaar loo iibinayo xukumka ay yeelanayaan tan noocaasiya baa looga jeedaa sharciga islaamku waa sharci dhammaystiran oo waa diin kaamil ah wax kasta oo bani aadamka rabbi u dhowaynaya iyo wax kasta oo dhexdooda caddaalad ka xaqiijinaya oo dulmi ka dheeraynaya intaba waa ay sugaysaa fi fidunyaa waalaakhirana dantooda ayaa ku jirta marka maanta waxaynu tilmaamaynaa dhirta iyo dhulka marka la iibinayo haddii dhulkii bannaan yahay iyo haddii dhisme saaran yahay oo wax laga dhiso maalan iyo haddii geedka gaar loo iibinayo iyo haddii midhihiisa la iibinayo iyo haddii laysku iibinayo yacnii dirkaba fuqahadu baabkanay kaga hadlaa waxaanay noqonaysaa usuushaa la iibinayaa haddii la kala qaado oo maalan la yidhaahdo dhulka kaama iibine waxaan kaa iibiyey dhismahan kor saaran ee jiingaddan ka furfuro iyo wixii la mid a ama lebinkan dee guro macnaha sidii loo kala qaado baa loo kala qaadi haddii waxa weeye laysu kaa raaciyana waa sidaa laysu raaciyey haddii la idlaaqo oo bimacnaa laga aamuso aan waxba la sheegin layado waxaasaan kaa iibiyey iyadoo sida u kala ay siday isu raacsan yihiin iyo sida loo kala qaadaya midna aan la sheegin markaana sharciga xukun buu siinaya dhirtina waa sidaasi leeg imaa geedkii in lagaa iibiyo oo midhaha lagaala hadho iyo imaa in geedka iyo midhaho wada socda lagaa wada iibiyo oo geedka iyo midhaha ku yaallaba intaa iga siisa lagu yidhaahdo iyo in la yidhaahdo geedka iga iibso oo midhihii aan looba bambixin in laga reebay iyo in la raaciyey midnaba ta noocaasiya baynu wax ka ogaanaynaa marka wuxuu yidhi musannifku raxmat ullaahi calayh qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi buu yidhi naxariis iyo nabadgelyaba nebiga korkiisa aatee man baaca nakhlan mankii baaca iibiya nakhlan geetimireed cidda iibisa geetimireedkaasi oo qad u birad la bacrimiyey fa hamaratuhaa midhaheedu geedkaa lilbaa'ici ka iibiyey baa iska leh kan iibiyey ayaa iska leh ilaa an yashtaritaa ilaamaha inuu shardido mooyaane almubtaacu ka iibsanayaa ee mushtariga ahi inuu shardido mooyaane muttafaqun calayhi saxiixaynka ayaa isku waafaqay wa kadaalika oo kale ayay ahaatay saa'iru lashjaar dhirta wixii soo hadhayna oo kale weeye sidaa geetimireedka oo kale uu nebigu ku sheegay weeyaan sala allahu calayh wasalam idaa kaana markuu yahay geedkaas amaruhu midhihiisu baadiyan kii daahir ah ee muuqda wa miluhu waxa la mid ah oo geetimireedkaa iyo geedkaa kale waxa isna u dhigmayoo la mid ah idaa dahara hadduu muuqdo azarcu zaracii hoose iyo beertii haddii ay muuqato alladii zaracaasiyo laa yuxshadu aan la goosanaynin ilaa maratan waaxida hal mar mooyaane aan wax kale la goosanayn hal mar uun la goosanayo iyaduna oo kale wey in kaana hadduu yahay yuxshadu mid la goosanayo miraaran dhowr jeer fal usuulu usuushu lilmushtarii bay u sugnaatay usuushu waxay u sugnaatay ila waynagayna usuul waxaa looga jeedaa dhirta iyo dhulka iyo dhismaha fal usuulu usuushii dhirtu lilmushtarii bay u sugnaatay mushtarigaa dhirta iska leh waljazatu aahira margoosiga ama goosiga muuqdaana cindal bayci marka wax la kala iibsanayo muuqdaana lilbaa'ici kan iibiyey ayaa iska leh wanaha wuu nahiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alleh sala allahu calayh wasalame wuxuu reebay can bayci athimaar midhaha in la iibiyo xataa yabduwa salaaxuhaa ilamaa hagaagoodu uu ka muuqdo nahaa wuu ka nahiyey albaa'ica iyo walmubtaaca ka iibinaya iyo ka iibsanaya dirkaba waa ka nahiyey waa su'ila waxaa la weydiiyey can salaaxihaa nebiga hagaaggeedaa la weydiiyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi xataa tadhaba ilamaa ay ka tegayso caahatuhu aafadiisu ilamaa ay ka tegayso oo aafadu ay markaa midhuhu ka badbaadayaan wa fii lafdin xataa taxmaara ilamaa ay ka casaanayso aw tasfaara ama ay ka casuusoobayso oo noocaan casaanna weli gaadhin ee waxa weeyaan midabkii yaro casuus noqday ay noqonayso wanaha wuu nahiyey nebigu can baycilxabbi xubuubta iyo midhaha waxa weeyaan naaxubuubtaana waa uu nahiyey iibkooda xataa yashtadda ilama ay ka adkaanayaan ama riwaayaadka qaarku sidaa ku timi xataa yabyada ilama ay ka caddaanayaan midho caadiya ay ka noqonayaan rawaahu ahlu sunan baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam low bicta haddaad ka iibiso oo ka gaddo min akhiika walaalka hamaran midho oo fa asaabathu ay ku dhacdo asiibto jaa'ixatun aafo falaa yaxillu laka adiga xalaal kuuma aha an ta'khuda inaad ka qaadato minhu xaggiisa shay wax inaad ka qaadata xalaal aha bima takudu maxaad ku qaadanaysaa bima ta'khudu maxaad ku qaadanaysaa maala akhiika maalka walaalka biqayri xaqin si xaq darra ah maxaad ugu qaadan rawaahu muslim shiikhu baabkan wuxuu inagala hadlayaa usuusha oo iminka umuuraha uu ka hadlay dhirta iyo wixii raacsanun ay tahay ee aanu binooyinkii iyo dhulkii iyo waxyaabaha maanta uma bambixin laakiin kutubulfiqhi markay baabul usuul yidhaahdaan iyo wathimaar saddexdaa qodobaynu sheegnay bay uga jeedaan laakiin isaga maadaama kitaabku mukhtasar yahay hawshanuunbuu ku gaabsaday midhaha iyo dhirta marka wuxuu inoo tilmaamay ugu horayn dhirtii marka la iibinayo ee dhul beer ah oo dhiri ku taalla maalan la kala iibsanayo waxay noqonaysaa dhirtaa marka la kala iibsado dhulkuna marka la kala iibsado laftiisu bihaadihi dariiqa buu noqonaya oo haddii uu yidhaahdo dhulkaasaan kaa iibiyey dee waxa weeye hadduu dhirta kala hadhayana waa gaar buu ugala hadhi oo waa inuu ku yahdo dhulkuun baan kaa iibiyey dhirtayda haddaan doono haddaan cagaf gashanaya adigu iska daa dhulkoo bannaan baan kaa iibiyey haddii uu yidhaahdo maalan waan iskaga kaa iibiyeyna mugdi geli mayso oo waa hadal cad wey haddii uu iska idlaaqana dhirtu waa raacaysaa oo dhulkay raacaysaa markay dhul la iibinayo kalena waa noocaa hadduu yaddo dhulkaasaan kaa iibiyey dhulkiina beeri ku taallo dee beertuna dhulkuunbay ka mid tahay mar hadduu iska idlaaqay waa gudagelaysaa waayo beerta ile dhul bannaankumuu geynee dhulkaas beertaasi ku taallabay macnuu u dhacaysaa ila waa dhul beeran buu ku geeye oo ii dhulkan iga iibseen intan weegaaranba anaa leh de macnaa waxay noqonaysaa way wada socotaa haddii uu idlaaqo sidaas oo kale dhirtii xadiiska nebigu laba u kala qaaday dhirtii beernayd laba u kala qaaday haddii waxa weeye lagaa iibiyo dhir masalan geetimireeda dhirta kalena waa la mide haddii aanay dhirtaasi weli si toosa u bixin oo ubax iyo wax noocaasa iskaga yaallaan xaaladda noocaasi ah markaad tidhaahid dhirtaasaan kaa iibiyey waxay noqonaysaa dhirta iyo wixii ku yaallaba dee shakhsigan laga iibiyey baa leh haddiise dhirtii ay midho bixisay oo ay ta yihiin midhahana kuwa la bacrimiyey oo daahir ah xaaladda noocaasi ah midhuhu geli maayaan ilaaqa ah. marka hadalka layska idlaaqo haddaanad adigu marka hore odhan waa dhirta iyo midhahoodaba iskaga kay iibi oo aan mubtaacu shardiyan oo kan iibsanayaa shardiyan oo uu dhirtaasaan kaa iibiyey midhaha ma lihid midhaha isagaa leh midhaha isagaa leh midhaha ka goosto haddaanayse midhuhu midho daahira ahaynoo la bacrimiyey xaaladda noocaasiya midhaha iyo geedku way israacayaan oo tabac bay isu yihiin daba joog bay isu yihiin ee midho kala xukun iyagiyo geedku noqonayaan ma aha bacriminta aynu leenahay ee ta'biirka la yidhaahdo waxa weeye qofkii dee beer yaqaan wuu fahmayaa iskuulkana waa lagu dhigtaa oo kolle raggii iskuulankaa u badantihi haddaan dee iskuulladan dambe manaahijtoodii ma sii garanaya markii wax laga badbedelaya haddaanay si kale noqon de waagaannu annagu wax dhigan jirnay yacnii waa naloogu dhigi jiray oo waxay noqonaysaa geedka marka uu masalan qayb ka mid ahi midho bixin weydo geedkaa midhaha bixiyey ayaa lagu bacrimiyaa laba dariiq baana loo bacrimin jiray wakhtigii ugu dambaysay imaa geedkaa dhalay ee midhaha soo saaray in wax bir a ah lagu dhufto gudin ama yaambo ama jilib iyo wax la mida in lagu dhufto dabeedna markuu dheecaan ka soo qaado geedka geedkan midho bixin waaye dhali waayena lagu dhufto bahalkiioo dheecaankii sita geedkanayna markaasuu midhaha soo daadinaya markiiba intaasaa bacrimin u noqonaysa waa laysku tallaalayaa labadii geed oo kanaa birta lagu dhufanayaa dheecaankii laga soo qaadaa ka kalena birtii sidii loogu dhufanaya dabeedna geedkaasna waa dhalaya midhuhu soo daynaya qaabkaa bacriminta waa la yidhaahdaa bacriminta waxa kaloo la yidhaahdaa in waxa weeye geedkan xadhig ama wax lagu xidho dun iyo wax la mid ah oo kaa kale loogu xidho dabeedna geedka quraanjada ku taagan midhaha dhalaya ayaa xadhiggaa intay raacdo u gudbaysa geedka labaadna sidaasi bay ugu gudbinaysaa bacriminta dabeedna geedka labaadna waa dhalayaa midhuhu soo daynaya qaabkaasi baa loo bacrimin jiray wakhtigii maalan aan iskuulanka dhigan jirnay oo wakhti hore ahayd marka geedkani geed la bacrimiyo midhihii soo saaray mar hadduu yahay oo midhihiisii daahir yihiin haddii iibka geedkiiyo midhaha laysku raaciyana waa sax haddii la kala reebana waa sax oo masalan lagu yaha geedkaannu kaa iibinee midhaha waa ka goosanaynaa annagaa midhaa qaadanayna laakiin wixii dambe adigaa kuu dhalo taasina waa hadal cad haddiise la idlaaqo oo midnaba la caddayn waayo geedka waan kaa iibiyey oo hadhow la ysqabsado oo ninkii geedka lahaana yidhaahdo anigu hadda afkayga waxaa laga hayaa geedka waan kaa iibiyey wax kalaan kaa iibiye ma jirto midhaha iyo geedkuna waa kala jaad midhahan ruquuqucay anaa leh ka kalena yidhaahdo warile geedka wax bannaan ka yaalla maaha midhuhu e markaad igu tidhi geedka waan kaa iibiyey macnaheedu waa geedka iyo wixii saaranba xadiiska nebigaa loogu qarnaqayaa sala allahu calayh wasalam oo waxaa la odhanayaa nabigana sal allah aleh wasalam markii doodu badatay dhowr jeer arrimahaasoo kale loola yimi buu sidan kaga jawaabay maadaamay reer madiina beerelay ahaayeen marka waxaa lagu odrhanayaa war midhuhu hadday midho bacrimisan yihiin oo midhaha muuqda yihiin waxa leh ninkii geedka lahaan jiray adigu mushtariyow waxaad iibsatay waa geedka midhaa malihide midhaha horo ha goosto hadday midhuhu markaa weli midho aan si dhaba u soo muuqan yihiinna midhaha waxa iska leh ninka geedka leh wax la kala qaadaya ma jiraan midhahan midho gaarkood cidla isu taagaya ma aha soo hadal cadma waa waadix baan filaya dhirta kaloo dhanna bi haadihi ariiqa baa la marinaya beerihii yaryaraana waa la mid ee aan dhirta waaweynahayn ee geedgaabkii wuxuu kaloo kala qaaday shiikhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica haddii waxa weeye maalan midhahani ay yihiin kuwo dhowr jeer go'aya oo ma aha maalan zaracan baan leeyahay dhulka lagaaga iibiyey markii dhulka lagaa iibiyey oo kale zaracani ma aha mid waxa weeye hal mar oo keliya soo go'aya maaha ee waa mid laga yaabo inuu dhowr jeer yimaado markaana wuxuu yidhi halkaa mar inta go'aysa baa laga hadlayaa ee dhowrka maree dambe shaqa kuma laha ninkii asalkan iibi ama dhul ha noqoto ama geed ha noqoto markuu masaladaa aynu ka gudubnay masale kaloo u muhiima buu u bambaxo isla baabkanuun ah taasi oo ah midhaha iyagoo gaara goormaa la iibiyaa midhaha ilawa innagan leh haddii midhuu heerkan yihiinna waxaa leh ninkii geedka lahaa haddii heerkan yihiinna mushtarigaa leh bal marka midhaha geed la raaciyo la garay oo geed bay daba dabajoogu yihiin geedkii midhaaba waan kaa iibiyey markaad tidhaahid geli maayo qowlan waaxidanna waa bannaanta macnaa ahlulcilmiga laba iskuma hayso laakiin midho gaara ah, goormaa la iibin karaa waad odhan kartaa war geedkayga anaa lehe midhahaa saaran iga iibso waa goorma goorta la odhan karaa ta noocaasi uu ka warramay oo wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu u diiday ka iibinaya iyo ka iibsanayaba midhaha in la iibiyo intaanu hagaagoodu muuqanin oo hadday midho midabaynaya yihiinna aanay talwiinkii qaadan iyo midabayntii midabkay ku bislaanayeen haddaanay midabba qaadanayna aanay markaa akli iyo cunis u suubamin in la iibiyo waa diiday midhuhu iyagoo aan gaadhin heerkii ay waxa weeye muntafaca ku noqonayeen ay ku hagaagsanaayeen ee ay ku bislaanayeen iyagoo aan gaadhin in la iibiyo nebigu waa diiday sala allahu alayh wasalam waxaana uu u diiday ka iibinaya iyo ka iibsanaya dadkaba markii la yidhi oo oh, nebi allow midhaha hagaagooda maxaad uga jeeddaa ilaa inta hagaagoodu muuqanayo maxaad uga jeeddaa waxa uu yidhi waa xataa tadhaba caahatuhu ilamaa aafadiisu tegayso oo midhuhu markan hore ay socdaan ee ay korayaan aafay u bandhigan yihin inay markiiba midhihii hadhow qajallayska noqdaan oo iska baaba'aan baaba laga yaabaa ama hadday ruquucaan oo bislaadaan dee cid cunto mooyaane way ka baxeen markaa heerkii laga baqayey armay baaqdaanba oo bixi waayaan heerkaa way dhaafeen markaa way bislaadeen haddaad dee adigu markaa cadlays iskaga baabiinayso ay kaa dhimanayaan dee taasi waa gaboodfal xaggaaga ka yimi laakiin midho caadiyaa lagaa iibiyey geed saa u ruqucay oo ama muus ha noqdo ama babay ha noqdo amba cambalaf ha noqdo ama wax kale ha noqdo geedkiioo sidiisa waxa weeye u bislaaday haddii lagaa iibiyo lagu yihahdo war midhahaa naga iibso bal inta bahaalkaasoo laalaadaday dee dhibaata kuma jirto laakiin midhihii oo lagu leeyahay bal wuxuu soo saaraya waa kaa soo yaacday iminku wuxuu soo saaraya midaan kuwaasoo kala jirin midhahaa naga iibso hadduu doono midhba soo saari maayo maalin dhow ile midhi iminka maaha heer la cuni karaye eh, ayay baaba'ayaan masalada noocaasa nebigu wuxuu yidhi war waa ilama ay aafadoodu tegayso oo bimacnaa nooc aafo ka badbaadaya ay noqonayaan amaa hadday tahay nooc marka dabayshu ku dhacdo ama qoraxdu ku sii dhabato ee ku kululaato iska bakhtiyi doona dee taa wuxuu nebigu ku yidhi war maxaa midkiin ku xalaashanaya xoolaha walaalkii xoolaha walaalkii muxuu ku xalaashaday maxaad ku qaadatay bal haddaad lacag ka gurto oo tahayd intaasoo doolara isii oo aad jeebka ku ridato geedkii dhammaaya aad lahayd bal wuxuu soo yaaciyey dayna bixiba waayo oo muxuu midkiin maalka walaalkii ku xalaashanayaa buu muqaabilkaad ku qaadatay maxay tahay macnaha muqaabilaad ku qaadatay ma jirto marka nebigu wuxuu yidhi riwaayaadka qaarna ilamaa ay casaanayaan ama casuus noqonayaan markay xubuub hoose yihiinoo hadhuurkii iyo gallaydii iyo waxyaabaha la midka ahaana ilama ay ti adkaanayaan oo ay noqonayaan midho caadiyahoo la isticmaali karay yaan la iibini oo midho qura iga iibso geedka iyo midhahaba isku iibso waa sax oo waa hashii rimanaydee lalahaa hashan masalan rimane uur kale iga iibsoo kale oo taasi dhib maroo geedkay raacaysaa uurkuna hasha iyo rimayganina hashuu raacay laakiin isagoo qura iga iibso oo midhaha iga iibso macnaa nebigu sala allah alayh wasalam hawsha noocaasiya waa diiday haddaba ahlulcilmigu idlaaqa umay daynin sida xadiiska nebigu u idlaaqan yahay umay daynin waxay isku dayeen inay fahmaan sababka nebigu u nahiyey muxuu u nahiyanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam dabeedna waxaya nebigu wuxuu nahiyinayaa xadiiskay ku caddahay xadiiskii dambe aynu haddeel akhriyayna bay ku caddahay oo waxa laga baqayaabayaan waa likhawfi talaf wa xuduudi ilcaaha iyo xadiiskanba waata ka muuqata xataa tadhaba caahatuhu waxa laga baqayaabay yidhaahdeen midhihii inay dhintaan oo baabba'aan oo ay soo dorriso aafo tigsiisa taasaa laga baqayaa marka waxay aadeen maadaamaynu sababka garannay nebigu u diiday dabeedna meeshii nisaac iyo dood baa ka imanaysa asababu sharciyuna huwa alcila sababka sharcigaahina waa cilada la sheega haddaad maqasho fuqahadu iyagoo leh cilada xukumku waa sidaa cilada waxay uga jeedaan sababka loo sharciyeeyey xukunkan baa sidaasa marka waxaynu leenahay maxaa loo diiday ee nebigu u diiday sala allahu aleh wasalam midhuhu iyagoo aan bislaanin in la iibiyo markiiba jawaabtu waxay noqonaysaa wuxuu u diiday inaan midhahaasi bixi waayaan baqdin laga baqayo kadibna aafo hesho midhihii oo dabeedna muran ka yimaado goobtaa iyada ah oo labadii qof isqabsadaan oo midna yidhaahda markaan lahaa midhaha iga iibi waxaan uga jeeday ilaa ay midho la cuno noqonayaan dee midhaan doonayey midhana kaama hayo sow qolada mudalabka ah marka la doonay hudheelala la joogo kuwa isdalbanaya yaryari ma yidhaahdaan waryaaha intaasoo raashinaan kaa dalbaday markuu ka yara waayo war kaama hayo weli kaama hayo macnaha kaama hayadii weeye oo hadhow wuxuu odhanayaa adeer maalintii dhoweydee aan kuu dhiibayay kunka doolar dee kunka doolar bilaash kuumaan siinay sadaqad ma ahayn waxay ahayd inaan midhaha ku goosto midhihiina gebigoodiiba ayax baa cunay xala ayax ku degay ama dabayshii maalmihii dhowayd soo dhacday ayaa baabiisay anuuma dabayshaan ahay dabaysha masqolaanna si aanay iga socoto waayahay maadaamay sidaa tahay oo hanfigi leefay anigu waxaan kaa doonayaa lacagtaydii waayo midhaan doonayo midha kaama hayo ka kalena wuxuu odhanayaa anigu ile haddaanba dabaysha ma yihiye midhaan kaa iibiye midhihiina waanigii ku mulki siiyey mar haddaan iyagiyo geedkiiba kaaga dhaqaaqay oo kugu idhi geedkayguni badbaadi midhahana ka guro anuma gacmahan ku hayay mise dabayshaana ah? waxba layguma laha murankaasaa soo baxaya si murankaa looga hortago ayaa uu nebigu leeyahay sala allahu calayh wasalam waar midhahu ilaa ay heer muntafaca gaadhaan oo la intifaacsan karayo ka joojiya iibka ka iibsanayowna ha iibsan ha dhow baad murugoone ka iibinayowna ha iibin hadhow baad garan waayi lacagta aad qaadatay weji aad ku qaadatay waayo walaalkaagii kale waa qatany waxba ma qaadan ciduu fadhiya ah. marka iska dah marka ahlulcilmigu iyagoo taa sababka fiirinaya ayaa waxay yidhaahdeen waynu kala qaadaynaa masalada haddaba midhaha qabla buduwi salaax nebigu diiday hadday tahay inay geedka ku baaqi noqdaan oo hadhowna in aafadii nebigu sheegay ku dhacdo iyo inaanay ku dhicinba ay dhici karto bartaa nebigu dhigay bay taallaa nahyigu waa sidaa weeye lama iibin karo lamana iibsan karo ama haddaan geedka loo daynayn annagoo cillada iyo sababka raacayna bay ahdeen haddaan geedka loo daynayn ee ay tahay bishardi alqaci in la yidhaahdo iga gooso midha iyagoo qabla buduwi salaa xabaan kaa iibiyey laakiin waa muntafac midhihii waxbay tarayaan haddaad doonayso dameerahaaga u dhigo soo guro oo dameeraha ama riyaha ama idaha ama lo'da u dhig adaa yaqaana ujeeddadaad ka qaadanayso anigu waxaan kaa iibiyey midhihii oo qabla buduwi salaax ah markii nebigu diiday ah nebigiina maan khilaafin sala allahu calayh wasalame sababku u diidayeyba meesha waan ka saaray oo waxaan ku leeyahay gooso caawa iga jaro imika jar qabla soo maa midho muntafaco wax tarayana soosu kuwa burburana cajiibkaa ah maaha iminka gooso ha ii daysanin haddaad se ii daysato nahyiga nebigan ku dhacaya caawa hadda iga raro soo jar iminkaw geedka dhirtaa midhaha saaran waxaan kaa siiyey kun dolar naw hadda jaro xad igu dibdhigaysa waana muntafac shuruuddii bayca way leeyihi waa shay macluuma kuwaa muuqda waa shay daahir ah waa shay nafcigoodu mubaax yahay oo riyihii baad ka dhargaya abaarba is arki maayaan marka iminka bahalkaa cunaan gebigooda waa naaxayaan hadda iga goosanaaw marka waxay nahyigii nebiga way khasiseene ma aragtaa waxbay ka reebeen cilladii bay wax kaga reebeen sida saaxibulmaraaqi bay yidhi cillada isagoo ka hadlaya waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa tahrimu waxaa dhici karta cilladu xukumka inay khasisto inay camimto oo xukunka caam ka dhigtana waa suure iyadoo marnaba asalkeeda aan waxba yeelay marka waxay yidhaahdeen waxuu ku bannaan yahay midhaha oo aan wakhtigoodii gaadhin in la iibiyaa bishardi alqaci inaad tidhaahid hadda gooso wejigaa quruu banaanaanaysa wailaa haddii kale nahyiga nebigu sidiisuu taaganyay intaasaynu ka soo riibaynaa amaa bishardi libqaa hadday tahay halkooda ha yaalleen oo ha kuugu yaalleen meesha abadan ma ansaxayso mar hadday qabla buduwi salaax yihiin iyagoo aan bislaan ay yihiin iyada qabla buduwi salaaxi labadaasaynu u kala qaadeen bacda buduwi salaax baa haddii shaksiga la mulki siiyo midhihiina heerkii loogu talagalay gaadheen ee aafada ay kaga badbaadayeen hadduu goosanayana iga goosana waad kaga iibin kartaa iminka iga gooso haba kuu saarnaadeen geedka ee ka gurana waad kaga iibin kartaa haddaba markaad ku tidhi geedka ha kuu saarnaadeene ka guro haddii aafadii u timaado markaa tidhi guraba caawaba ayax ku degay gebigoodiiba oo laastay ama dabayl baaba caawa timiyo duufaan baa ku kacdayba markaasee baabiisa ma adaa lagugu leeyahay mise waxba laguguma laha jumhuuru ahlulcilmi oo qoladaynu waafaqayna ah waxay yidhaahdeen midh laguguma laha xadiiska nebiguna halkaa ma quseeyo waxba laguguma laha mar haddaad ku wareejisay midhihii oo geedkaa saaran oo aad tidhi wataa ruquuqday ee da'aysa maaluuddu sidaa uga qubanaysa qaado uu yidhi waa yahay geedka ii saarnaanaysaa oo maantana uu waxoogaa kaga dhuftay caawana qadara la u yimi oo duufaan meel lagu ogaa aanu jirin intuu soo kacay shuf ka siiyey dee waxba laguguma laha waa qowlka jumhuurku waa sidaa laakiin qowlka ay mareen madhabka xanaabiladu shiikhuna ka mid yahay oo isna dariiqadaa ku waafaqay waxay yidhaahdeen mar haddaanu goosanin waa lagugu leeyahay iyagu dariiqadaasay mareen mar haddaad geedkaba ay saarnaayeen oo aanad goosanin adiga laftaadu geedkaad lahayd oo mas-uuliyad waxbaad ku leedahay si dhaba lagaagalama wareegin xalata iyadaa waa lagugu leeyahay laakiin kuma waafaqayno marka nebigu wuxuu yidhi low bicta haddaad iibiso min akhiika walaalka haddaad ka iibiso amaran midho oo fa asaabatu dabeedna ay ku dhacdo jaa'ixatun aafo innagu waxaynu ku xambaarnay markay qabla buduwi salaax tahay xanaabiladuna maxay ku xambaareen qabla buduwi salaax iyo wa bacda buduwi salaax ida kaana athamaru cala shajara laakiin waa ku khilaafnay qodobka falaa yaxilu laka xalaal kuuma aha an ta'khuda inaad qaadato minhu shayan waxba inaad qofkaa aad wax ka iibisa ka qaadato xaquma lihi bima ta'khudu maxaad ku qaadanaysaa maala aqiika maalka walaalka maxaad ugu qaadanaysaa biqayri xaqin xaqdarro rawaahu muslim marka xadiista kale ee mowduuca jumhuurka ayidaya hadda halkan kuma aynaan keeninoo waynu ka gaabsanaynaa maadaama oo wakhtigu ina gurayo oo hadalka inaynu ururinno aynu doonayno baab alkhiyaar doorqaadashadii iyo kayrkiiba khiyaarku waxa uu noqonayaa in waxa weeye shakhsigu uu doorto laba arrin sii u fiican oo wa talabu khayru alamrayn min imdaa'i alcaqdi aw fasqi waa inuu shakhsigu doono oo dalbo laba arrinka u fiican khayru lamrayn laba arrin midka u wanaagsan oo ah wdalabu khayru lamrayn min imdaa'i alcaqdi aw faskihi min imdaa'i alcaqdi aw faskhihi caqdigii inuu socodsiiyo iyo inuu buriyo oo fasakho maalan baabkan marka la joogo bayca khiyaarku waa baab aad iyo aad u muhiima ah oo baabkan ka ah adigu ilaa toddoba qaybood baana ugu muhiimsan ama sideed hadba mid la yidhaha oo intan shiikhu tilmaamayo ah qaarkoodna saddexda ugu muhiimsan bay ku soo ururiyaan oo khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardi iyo khiyaaru cayb saddexdaas ugu muhiimsan ayay ku ururiyaan qaarkoodna ahlulcilmiga waxay geedhsiiyeen ilaa sodoneeyo nooc oo ka mida khiyaarka sida jalaaluddiin suyuudi ba kitaabkiisa ashbaha wa nadaa'irka uu ku tilmaamay ee ku tirinayo marka ay sidaa tahay bal innaga oo koobayna aan eegno sida shiikhu uu dhigo wuxuu yidhi shiikhu waidaa waqaca alcaqdu caqdigii markuu dhaco caqdigii baycu markuu dhaco saara wuxuu noqonayaa laaziman mid laazim ah oo dhacay buu noqonaya oo fulaya ayuu noqonayaa oo bimacnaa aan ka noqod lahayn ilaa bisababin min alasbaabi asharciya ilaamaa sabab ka mida asbaabta sharciga in la hela mooyaane caqdigaasi waa kugu soconaya iibkaasi waa socday allahuma ilaa sabab ka mida asbaabta sharciga ee baajin karta iibka inuu dhaco mooyaane fa waxaa ka mida asbaabta khiyaaru lmajlis doorqaadashadii golaha iibka golaha iibka iyo makaanka iibka inta la joogo ee la wada joogo khiyaarulmajlis baa la yahdaa golaha khiyaarkiisi iyo doorqaadashadiisii weeye ka noocaasiya waa kow qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiguna wuxuu yidhi naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa alla ha yeelee idaa tabaayaca arajulaan haddii labadii nin wax kala iibsadaan labadii nin calaa sabiil alghaalib baa lagu soo saaray labadii nin labadii dumar ahaa ninkiiyo gabadhi waa isku mid farqi ma leh idaa tabaayaca rajulaan marka labadii nin wax kala iibsadaan fa kullu waaxidin minhumaa mid la arko labadooda ka mid ahiibaa bilkhiyaari buu leeyahay khiyaar buu ku sugan yahay uu leeyahay mid kastaaba khiyaar buu leeyahay lam yatafaraqaa intaanay kala tegin wa kaanaa ayna yihiin jamiican kuwii isu dhan ee wada jooga aw amase yukhayiru aanu door gelin axaduhumaa midkood alaakhara ka kale aanu door gelin nebigu sala allahu alayh wasalam laba qodob buu inoo sheegay labada qof ee wax kala iibsaday khiyaar bay leeyihin khiyaar bay ku sugan yihiin intaanay kala tegina ay wada joogaan amaba aan midkood midka kale doorgelin doorgelin maxaa looga jeedaa aanu odrhanin masalan wax khiyaar la yidhahdaa ma jiro oo iibka waa dhammaado haddii marka horeba khiyaarka meesha laga saaro dee iyagaa leh war hebelo waxaa waynu kala iibsanay haddaynu kala iibsanno iminkaba khiyaar ma jiro la soco ima e kala iibsanno mise maynaan kala iibsan hadday noqoto shakadaas waa dhammaado haddii kaloo aan qodobkaa marka horeba la shadiyan khiyaar bay leeyihiin otomatically sharcigu u siiyey intay wada joogaan waxaa u bannaan koodi kastaaba inuu ka noqdo oo idinkoo lacagtii kala tirsaday oo alxamdulilah oo shah dalbaday oo iska wada fadhiyo midba wixiisa allah u barakeeyo oo adnaa doolarkiiba jeebka ku guratay isaguna haddaad kutub iyo wax ka iibisay uu halkan dhigtay oo marba yara dusha saa uga eegayo anaa iibsaday leeyahay waxa bannaan inuu ka noqdo markaa shaahi cabtaan inuu yidhahdo waryaa hebelow inaadeer ka walaacay anigu iibkii ka walaacay mar haddaa wada fadhidaan waa wada joogtaan mogta hadduu laakiin tago khiyaarulmajliska waa dhammaaday maleh laakiin intaa uu kula fadhiya wuxuu heli karaa war isi lacagtaydii war inaadeer sowtaynu wax kala iibsanay dhammay weli waynu wada joogna khiyaarulmajlis baan leehay doorqaadashaan leehay sanka ha iigu daloolinine isii lacagtayda xaq buu leeyay fain khayara hadduu doorgeliyo axaduhumaa alaakhara oo fatabaayaca ay ku kala iibsadaan sidaa bimacnaa fatabaayaca calaa daalik oo walam yatruk waaxidun minhuma albayc midkoodna aanu iibka ka tegin faqad wajaba albaycu iibkaasi waa laazimay laazim weeye oo waa waajibay haddii waxa weeye mid kastaaba uu midka kale aanu odhanin iibkaasi khiyaar ma jiro aanu odhanoo aanay sidaa khiyaarka iskaga xidhin mid kastaaba khiyaar buu leeyay kaa hore khiyaarulmajlis baa la yahdaa ina dhaafi waa waadix baan filayaa wa minhaa waxaa ka mida nooca labaadee khiyaarku khiyaaru shardi baa la yahda khiyaaru shardi idaa sharada markuu shardido alkhiyaara khiyaarka lahumaa labadooduba markay shardidaan khiyaarkani waa mid majliskii ka dheeraadahe la soco aw liaxadihimaa ama midkood shardido muddatan macluuma muddo la garanayo sida saxiixa ana ee madhabka xanafiyada iyo shaaficiyaduna ku tageenna waa inaanay saddex maalmood ka badnayn muddadaasi laakiin madhabka xanaabiladu muddada way ka badinayaan shiikhuna isagoo madhabkoodii maraya ayaanu muddadii wax qayd ah u dhigin wa muddatun macluuma ayuu yidhi waa muddo macluuma marka wuu idlaaqa waa sidii madhabka xanaabilada waa laga fiican yahay qowlkaa ee adilada sharciga ku soo arooray saddex maalmood buu ku yimi hadday tahay ninkii waxa weeyaan iibka lagu degi jiray ee uu nebigu yidhi marka wax kala iibsataan waxaa tahda allah khilaaba bimacnaa khalad marjuuc oo waxaad tidhaahdaa markaa wax markaa dagniinah oo igu soconayo oo iibka dhexdiisa ahi ma jiro ninkii iibka lagu degi jiray nebiguna uu yidhi marka cid wax kale iibsataan wax xataa laa khilaaba waxa kale oo la mid ah xadiiska inoo iman doonee tasriyada iyo ciddii waxgaaxisa xoolaha caanaa u daysa ee hadhow la moodo inuu sidan u caana badan yahay iyagana saddex maalmood baa la siiyey marka khiyaarka adilada ku sugnaaday maadaamuu saddex yahay saddexdaa laga badin maayo qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam almuslimuuna calaa shuruuihim muslimiintu shuruudooda ayay ku sugan yihiin ilaa shardan axalla xaraaman aw xarama xalaalan muslimiintu shuruudooday ku sugan yihiin ilaa maa shardi xaaraan xalaalaynaya mooyaane oo kaasi waa mamnuuc ama xalaal xaaraantinimaynaya mooyaane oo ka noocaasi ahi ma soconayo ama shardiga kale waa la tixgelinayaa rawaahu ahlu sunan khiyaarka labaad waxaa la yahahdaa khiyaaru shardi kii hore majlis buu ahaa oo golaha iibka inta la joogaabaad khiyaar lahayd inaad ka noqoto kani waa ka badan yahay waxaad odhanaysaa hebelo waxaa weynu kala iibsannay laakiin muddo aan saddex maalmood ka badnayn baad qabsanaysaa waxaad leedahay ilaa caawa waa soo tijaabinaya iyo haddaad doonto berriba falaasta aan kaa iibsaday shaah baan ku shubayaa ama biyo kulul baan ku shubayaa shaah waa casaynayaa bal inay kululahagaagta baan eegayaa berritu haddayan iqancin weydo waan kuu soo celinaya haddii kalena sidaasaa iibkeennu ku dhammaada khiyaar baad waxaad dhiganaysaa khiyaaru shardi waxaad leedahay shaygan waan soo hubsanaya laba maalmood isii lacagtina waa taa inagaa kala qaadanay haddaan ku qanco fadaaka falamru daahir arrintu waa cadda haddaan ku qanci waayo lacagtaydii baan leehay hadal kale ma jiro waa khalaas waa sax wey khiyaaru shardi baa la nooca saddexaad wuxuu yidhi wa khiyaaradii waxaa ka miday ah. idaa hubbina haddii la dhaco oo la khasaareeyo khibnan macnaha khasaare yacni faaxishan xun oo yakhruju ka baxaya can ilcaadati sida caadada ana ka baxaya khibni faaxisha haddii lagu sameeyo imaa binajshin sida imaa in lagu haweeyey oo iska miskiin buu ahaayo dabeedna waa lagu haweeyey oo waxa ku dhacay mid baa silcada ku kordhiyey oo markuu yidhaahdo intaasaan gaadhayba ayuu cerka ku sii mariyaa imaa linafci albaa'ic inuu isleeyahay kan baa'icaa uu u hiilinayayoo islahaa lacagtu ha u badato iyo waa imaa liidraari almushtari inuu kan mushtarigaa u ciil cunayo uu rabay isaga inuu dhibo iyo imaa lilcabaf inuu iska maalaa yacni ahaa oo ku ciyaarayeyba markuu yidhaahdo boqol baan idhi ayuu boqol iyo konton baan idha aa maxay boqolkaad sheegaysa marsuusaada war ninka iska celi kaama jeebroona oo caruurtiina marba ku qoslaanoo yidhaahdaan waryaa odaygii yaraa laga badiy maanaa laga badiye laba boqol baan idhaahda halkaas siduu uga waday buu ku jabayba ninkii wana waa miskiin waxba ma ogeyn dee marba wuxuu islaa kan garhka weynle kaa dul hadlayaa waa qof caadiya soo waa mid inkaarane garhku garhkaad mooday maa waa mid inkaaran oo marba markaasuu waanaa kordhiyey markaasuu isaa waa qof caadiya maadaa koriyo dadka lama baksaniyo waxaad ku leedahay bahalkaasaad ku leedahay waa inta ha baksin dadka anaa ugu daray haddii khasaaraha noocaasi ku dhaco aw amase talaqaljalab talaquljalab baa dhacay inuu la kulmay safar laydii baayac mushtarka ahay aw kayrihima waxyaabaha iyo kuwii la midka ahaa baa ku dhacay way fara badan yihiin markaasaa la khasaareeyey mar haddii khasaaraa ku dhacay mid fool xun yahay oo hadhow dadku yidhaahdo ma shaygii boqolka ahaa ayaa adiga laba boqol lagaa siiyey oo maydhaha lagu hayey uu yidhahdo yaa waar adiga maydhaha lagu hayey dee maya mid inkaaran ba ahay oo marba yidhaahdaan waxaan kordhiyey soddon marba labaatan baan kordhiyey anna qof caadiyaan moodiyey oo ninku dee haybaddiisaan ka yaabay so waa mid madhan wakaa waaya xaaladda noocaasiya waxay noqonaysaa in loo celiyo xaq buu u leeyahay inuu khiyaar qaado ama uu yidhaahdo waxaad igaga hortimi kaynta anaan suuqiiba iman been baad ii sheegto waxaad igu tidhi suuqii xooli way ka buuxeen xooliiba way jabeen daabaxba maanta lama iibsanayo daabaxii la qalayay lamama iibsanay cidbaxba kuma falayo dee run baan kaa moodo dabeedna waa nigii kaa iibiyey ee kaa siiyey waxa yaree jaban markaan tegay baan imi suuqiioo shanlaab ah oo hawada maraya marka waxayga waan leeyahay xadiiskaana hore inuu soo maray kaana waxaa la yahdaa marka khiyaaru lqabni alfaaxish wa minhaa waxaa ka mida ah khiyaaru tadliis khiyaarkii waxadoodilista inaad qofka wuxuu hadoodisho wuxu qariso oo qish ku samayso bian yudallisa albaa'icu sida baa'ici waa inuu u madoobeeyo cala almushtarii maa yaziidu bihi aman wixii qiimuu ku kordhayeen ayuu u hadoodilayaa ka tasriyat laban sida caanii xoolaa inuu gaaxiyo gaaxdu waa maal la'aantii inaad maali weydo had jeer soomaalidu waxay isticmaashaa laba caana maal macnaa subaxiina xoolaa mar baa la maalaa habeenkiina mar baa la maalaa maalintii maalista la maalaya dharaar baa layaa dharaar maal wey inkastoo geela aan dharaar lagu odhana layska maalo saacadda doontaba waaya xaaladda noocaasiya maantoo kale halkii saaka la lisi lahaa buu lisi waayaa caawoo kale halkii la lisi lahaa buu lisi waaya deedna hashi way candhaqaraysaa inay qarqaraxdo candhadii bay ku dhowaanaysaa markay dhaqaaqdeen bawdada ay ku xaqiiqataysaba way dhiiqaysaa oo markay hashu lugta saa u dhaqaaqdaba candhadii way dhiiqaysaa ille way weynaatay weynaato way buuxdaay saddex jeer baan la lisinay dabeedna qofka aan muxuu moodayaa hal madi ah oo badisa gabno u qaadan maayo markiiba madi buu u hal caanaasaa u saydhinaysa markaasaa la lisayaa markaasaa hadhuub weyn iyo badh haddii la doona laga lisayaa soo ugu xuba hadhuubka barhkii bay dhiiqi jirtay hadhuubkan iyo barhkan iyo soo hadhuub baa ku dheeraada meesha waa bagis sidaa u taalla moogta markaasn hashubadiisa markaasuu odhanaya xaafaddaannu naallo ama muxuu ahaa oosha aannu la naallo iyo degaankaannu naallo ayaa iska geel yaroo waxaan isyahashan waa la cawriyayaaba sidaa daraaddeed baabaan u soo iibiyey gebigeeduba waa beel bay deeqdaa beel soo beelna ma deeqdee qofkuma filla <laughs> waayahay markaasaad iibsanaysaa lacag badan u quudhaysa oo is odhanaysaa hayaay mar haddii hadhuub iyo badh dhiiqday ama laba hadhuub dhiiqday dee ma jiro hal toban kooboo caanaad dhiiqday ama wax ku dhowdhowma hal sahlanba war waa wax kale soo waxba kama jiraan caawa markaas sahid lisbad ka waayaysa waa ruuxu yaraa tan noocaasiyana waa ceeb oo qofkiio wax kuu qariyey wey ka tasriyati labani fii darci bahiimati alancaam candhada bahiimat lancaamka xoolaha nicmoleyda candhadoodii inuu caani ku kaydiyo marka nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa tusaru libil geela ha gaaxinina iyo walqanama adhiga faman ibtaacaha kii iibsada bacdu intaa dabadeed fahuwa bikhayri nadarayn laba eegmo ama laba fiiro ta u khayr badan buu leeyahy bacda an yaxtalibahaa intuu maalay dabadeed in shaaa hadduu rabo amsaka waa haysanaya wa shaaa hadduu rabana raddaha waa celinaya wa saaca tamrin iyada iyo saac timir ah hadduu rabana wuu iska haysan oo khiyaar buu leeyahy haddii kalena intuu saac timira laba kiiliya badhoo timira intuu raaciyo ayuu odhan war nagala noqo waxa muttafaqun caleyh wa fii lafdin fahuwa bilkhiyaari alaaata ayaam saddex maalmood buu khiyaar leeyahay waay halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam